رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin kitaabu اlfadaa'il waxaanu gelaynaa fadaa'ishii ayuu kitaab u yahay waxyaabo fara badan oo camalo ah oo haddii la qabto fadli badan laga helo ayaa markaa jira waxaa ugu horeeya baabu fadli qiraa'ati alqur'aan akhrinta qur-aanka fadliga uu leeyahay ayuu baab maamata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abii umaama samictu rasuula allahi rasuulkii alla ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo qoranaya iqra'u lqur'aana qur'aanka aqhriya warhooy qur'aankan aqhriya fa innahu maxaa yeelay qur'aanku ya'ti waa imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shafiican asagoo shafiic u ah liasxaabihi asxaabtiisa asxaabtiisa waa dadka intay barteen akhriyey ee ku dhaqmay dadkana sii baraye dadkii noocaa ahaa asagoo erga u ah oo u ergoonaya oo ilaahay uga shafaacaya ayuu imaanayaa qur-aankii rawaahu muslim biyu can innaas bin sancaan radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allaahi baan maqlay buu yiri sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya yu'taa waa la keenayaa macnaha oo waxaa lala imaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama bilqur'aani qur'aanka laftigiisaa la keenayaa wa ahlihi ehelkiisana waa la keenayaa ehelkiisa dadkii ku qaraaban jiray quudka iyo cuntada ku raadsan jiray ma aha ehelkiisa dadkii dadka wax kale ugu samayn jiray ma aha yay yihiin ehelkiisa alladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi ddunyaa waa kuwa ku camalfali jiray adduunka markii ay joogeen aayad walba waxay tahay bay dabaqi jireen ayad walba waxay amartay samayn jireen aayad walba waxay u dirtay aadi jireen aayad walba meeshay ka reebtay ka hari jireen kuwaasa ahalka qur-aanka ah taqadumuhu waxaa u soo hormaraysa suuratulbaqara suuratulbaqara suuratulbaqara ayaa u soo horseed ahoo u soo hormaraysa iyo wa aali cimraana aala cimraan taxaajaani can saaxibihima waxay ka doodayaan saaxiibkood xaggii kii ku dhaqmi jiray ehelka u ahaa way u doodayaan ilaahay bay kala hadlayaan wax badan bay shafaaco iyo erga u samaynayaan wax badan bay leeyihiin rabbiyow kan cafi ehelkeenuu ahaaye rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey qur-aanka yaan laga dhex bixin ehel ha loo ahaado qof walba qof ku dhex jira ha noqdo waxaa la rabaa qur-aanka lagama weynaado abooweyn baa la rabaa dugsi inaad ku dhex jirto abooweyn baa la rabaa loox iyo qad inaad wadato adoo qof weyn ahaa la rabaa kitaab iyo buug inaad wadato qur-aanka sidiisaba lagama dhex baxo waa lagu dhex jiraa ehel buu ku tilmaamayaa waayo ehelku way isku dhex jiraan canuga hooyada aabbaha gabadha la dhalay waa qarata waa lays ag fadhiyaa faqiiqata dii mid la waayo waa la raadiyaa ehel baa qur'aanka lala noqdaa waa lagu dhex jiraa saasoo loo baahan yahay way u doodayaan maalinta qiyaamo wacan cuhmaan ibni cafaan radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayrukum kan idinkugu khayr badani man tacallama alqur'aana waa qofka qur'aanka bartay wa callamahu dadkana baray rawaahu lbukhaariyin baa xadiidkaa wariyey dadka waxaa u khayr badan dadka waxaa u sharaf badan dadka waxaa u wanaagsan qofka inta kalaamka alla bartay xambaaray dadkana xambaarsiiyey waa bartay ma dhaqaaqin muxuu sameeyey dugsi buu furtay asagana ummaddii buu qur-aankii ku baray intii la baraa intay baxeen bay dad kala sii bareen intay sii bartay la barayba intay baxeen bay dad kale sii bareen sideedana qur-aanka mar allaala marka lagu dhex jiro oo la aqriyo oo lagu subciyo oo dadka la sii baro ma dhumo hal mar markaad qur-aanka intaad dhamayso mar labaad aad ku soo celiso wuu kuu fududaanayaa marka aad macallin qur-aana noqoto oo intaad qol qur-aan furato dadka aad qur-aanka u sii aqrinayso wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka qur-aanka u sii xafida una ilaaliya inuusan ka dhumin saa darteed baa mar walba maanta qur-aanka markaan dhammayno waa ka tagnaa waa dhaqan soomaaliyeed qur-aanka waxaan u naqaanaa keliya hal mar in la dhammeeyo kadibna cunuga iskuul la geeyo dib danbaan qur-aanka loo fiin dhammaan qur-aankuu naga dhumay waa lasoo wada xifdiyey waa lasoo soo akhristay si aan sax ahayn oo tajwiidsanaynba ha loo soo bartee haddana waa laga dhaqaaqay hal qof oo hadda qur-aanka inta lasoo baray sidiisii u wadi karaa ma nagu jiro khaastan dadkeeni hore qur-aanka soo xafiday laakiin beryahan dambe waa laga yaabaa in la helo saa darteed qur-aanka lagama baxo lagama dhex siibto waa lagu dhex jiraa ehel baa laga dhigtaa saaxiib baa laga dhigtaa afkaa lagu haystaa wadna qalbigaa laga aqriyaa wax walba ilaahi subxaana watacaala tacaala wuu kuu fududaynayaa khayrukum kiina idinkugu khayr badan man tacallama alqur'aan waa qofka inta qur'aan ka tacliimsadee bartay wa callamahu haddana baray rawahu lbukhaariy wacan caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alladii yaqra'u alqur'aana midka qur'aanka aqrinaya wahwa asagoo maahirun bihi xariif ku ah qur'aanka dad baa maahiriin ah oo qur'aanka xariif ku ah maahirka waxaa loola jeedaa waa qofka ku daran ee aada u yaqaana qur'aanka maca safarati lkiraami albarara la qaadayaa kaa waxaa mici lagala dhiga oo la dhexgeeyaa malaa'igta saafiriinta ah ee karaamaysan ee haddana baariyaasha ah safara waa malaa'ig qaas ah baa layidhi qur-aanka wakiil looga dhigayo qur-aanka ayay qaabilsan yihiin sida ilaahay tilmaamay biaydii safara kiraamin barara sida ilaahay tilmaamay qur-aankan wuxuu ku jiraa saafiriin gacantooda malaa'ig safiiriin ah gacantooda biaydii safara waa malaa'igta qaaska u ah qur-aanka xifdintiisa kiraamin barara karaamaysanee baariyaal ah waladii midka yaqra'u alqur'aana qur'aanka aqrinaaya wayatatactacu jijibinaya haddana ku celcelinaya tactac la yidhaahdaa waa ku celcelinayaa fiihi qur-aankii wahuwa calayhi korkiisana shaaqun dhib uu ku yahay lahu ajraan laba ajir buu leeyahay laba ajir ayuu leeyahay muttafaqun calayhi midka aanka aqrinaya maahirna ugu ah mujayid ahoo qur'aanka aad iyo aad u tajwiidinaya lafdigiisa ma gafo macaanidiisa wuu yaqaanaa tajwiidintiisa wuu qurxiyaa waa xaafid waa maahir si fiican qur-aanka u bartay saafiriinta gacantoodaa la geliyaa malaa'igta safarada ah alkiraami albarara waaladii yaqra'u alqur'aana midka qur'aanka aqrinaya oo wayatatactacu ku celcelinaya wuu ga'layna wuxuu aqrinayaa tabbat markaasaa tabbat keliya waxay ku qaadanaysaa labaatan daqiiqo bacdi buu rabaa inuu qabto ma qaban karo ma ku dhici karo waa raadinaa shaaq wuu xawilayaa suu u qaban lahaa tabbad suu isugu dhejin lahaa yuu maantoo dhan ku celcelinayaa hal mar bay u toosaysaa tabbad buu leeyahay yadaabaa sugaysa haddana su uu leeyahay yuu qabanayaa haddana wuu mashaqooday wuu dhibtooday kaana ilaahay qadin maayo subxaana wa tacaala wahuwa calayhi shaaq shaaq iyo dhibna uu ku yahay lahu ajraan laba ajir buu lee buu dhahay rasuulka sal alla caleh wasalam muttafaqun calayhi waxaaba yaab lehba oo wax la xuso mudan muxadisiintii intay fasirtay tiri labadanee fadli badan labadankee fadli badan mamaahirka maca safarati alkiraami albararah la dhex geeyaya mase miskiinkan qur-aanka tactaclaynaya oo ku celcelinayo ga'ga'laynaya waxay yidhaahdeen waxaa fadli badan wahuwa aladii yaqra'u alqur'aan wayatatactacu fiih maxaa dhacay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen midkani waaba la sheegayba darajadiisa lahu ajraan baa la yidhi laba ajir buu leeyahay kan laakiin waa la qaadoo meel baa la geeya la yidhi ajirba looma sheegine kan laakiin ajirkiisaa la sheegay lahu ajraan halkii ajir baa maa bayna alsamaa'i waalardi ah sidaa darteed baa qolosaa saa dhahdaa laakiin mar walba waxaad moodaa qof dad la qaadayoo malaag dhexdeedu la geeyey inaysan sahlanayn wacan abi muusa alashcari radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mathalu lmu'mini qofka mu'minka ah tusaalihiisa alladii kaasoo yaqra'u alqur'aana qur'aanka aqrinaya waa mu'min iimaan leh rumaysan qur-aanka haddana waa akhrinayaa mathalu adarujati liin waxaa jirta aada u macaan adarujaa la yiraahdaa way macaan tahay wayna caraf badan tahay waa liin markaad bannaanka ka fiirisa waxoogaa adag way yaro adag tahay qolkan aan ku jirna haddii la soo geliyo caawalan carafteeda lama seexan karo waa soo udgeysaa meel haddii la geliyo xataa waa ka soo baxaysaa carafteeda atturujaa la yidhaahdaa waa nooc ka mid ah fawaakihda aadna u macaan haddana caraf badan haddaad cuntana waa macaan haddaad sanka saartana waa caraf badan tahay riixuhaa udugeeda dayibun aad buu u fiican yahay aad bay u caraf badan tahay qofka cuna ee gacanta saa ugu qabtaa maantao dhan gacantiisa markaa saa u salaanto sankaad saaranaysaa macnaha carafta iyo waxyaabaha ka soo baxaya darteed wa tacmuha dhadhankeedana ayibun waa ayib oo aad buu u fiican yahay dhadhan fiicanna way leedahay ka waa mu'min haddana qur-aan akhriyey wa mahalu lmu'mini qofka mu'minkaa tusaalihiisa alladii kaasoo laa yaqra'u lqur'aana laakiin qur-aan qolkan geliso makuusoo carfayso markaaakiidiaaanfilmacarafteeda kugu soo leh meeshay ku jirtaad aadi kartaa aad geli kartaa sidaa darteed buu rasuulku leeyahay sala alla calay wasalam qof mu'min ah oo haddana qur aan aan akhrinin wuxuu la mid yahay sidii timirta oo kale kamathali tamra laa riixa lahaa caraf ma laha wax caraf ah oo ay liintu leedahay ma jiro wa dhadhankeedana xullun waa macaan halmar carabka haddaad saarto maantao dhan carabkaad saar leedahay madaad cuntana maantao dhan maba tukan kartidba carabkaad la raacraacaysaa saa darteed ilmaha yar yarkii hadda la dhalay in yar oo timinaytaad u calaaliso carabka u geliba leeyaha maantaoo dhan macnaha waad la yaabaysaa aad bay u macaan tahay laakiin wax caraf ah ma leh waa mumino wuu macaan yahay laakiin caraftii qur'aankaa ka maqan ka saddexaad wa mathalu lmunaafiqi munaafiq tusaalihiisa waa munaafiq alladii munaafiqaasoo yaqra'u lqur'aan qur'aanka akhrinaya allahu akbar waa munaafiq laakiin qur-aan buu akhrinayaa ka mathali riixaana sida reyxaantoo kale waa baashan aada suugada ku darsataan maaragtay reyxaanta la yidhaahdo kabsar caleen iyo riixaan bay kala tahay marka riixaantu aad bay u caraf badan tahay waan taqaanaa waa sidii rayxaanta oo kale riixuhaa riixdeeda urteeda macnaha carafteeda tayibun waa tiib aad bay u fiican tahay wa tacmuhaa dhadhankeedana murun waa qaraar isku day rayxaan inaad cunto waad mantagaysaa inaad hanqacdo dhawaanaysaa afka markaad geliso damacda inaad cunto laakiin sanka saaro dhagaxna dhagtaasaa loo suran jiray markaasaa udgoonka iyo carafta ka soo baxaysa wax la magan kara ma aha suugada iyo waxyaabaha lagu carafsadaa waxyaabaha kalaa lagu dardarsadaa laakiin maalinta keligeed un aad isdhahdo carabka ma saari kartid waa munaafiq laakiin qur-aan buu akhrinayaa wuxuu la mid yahay riixaana caraf ma laha caraftii macnaha ma laha ee aan dhahe macaan ma laha macaankii qur-aankaa ka maqan ka afraad wa mathalu lmunaafiqi qofka munaafiqaa tusaalihiisa alladii laa yaqra'u lqur'aan waa munaafiq qur'aanna ma akhriyo kii hor munaafiq buu ahaa qur'aan buu akhrinayay kani waa munaafiq laa yaqra'u lqur'aana aan qur'aan akhrinaynin ka mahali alxandalati qara dameerkuu la yahay qaraha dameerka ah qara dameeraad waaye laysa lahaa riixun ur iyo carafna ma laha wa tacmuhaa mur badankeeduna waa qaraar qaradameer cumbal ada waayahay maantoo dhan saad u garaacaysa markuu kuu kala furmo afka saar waa qaraar maantoo dhan sanka u dhawey markuu soo xarfayso saa darteed afartaasaa dadka loo qaybiyaa mu'min qur'aan akriyey oo carafkiiyo dhadhan fiican leh mu'min aan qur'aan akrinin oo macaan lahoo caraf aan lahayn munaafiq qur'aan akriyey oo caraf leh laakiin macaan aan lahayn iyo munaafiq aan qur'aan akhrinin oo qaradameeraad ee carafna aan markaa lahayn muttafaqun calayhi wa can cumar bni alkhadaab radia allaahu canhu ana nabiy allah nebigii ilaahay ayaa qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yarfacu wuxuu ku kor qaadaa bihaada alkitaabi kitaabkan ee kan ah aqwaaman aqwaam dad buu ilaahay ku sharifaa qur'aanka wayadacu bihi aakhariina kuwo kalena wuu ku duleeyaa oo hoos buu ugu dhigaa rawaahu muslim dad qur-aanka wuu sharfaa dadna wuu dullaystaa hoos buu u dhigaa kii ku dhaqma oo xafida oo barta dadka la yasee la nacee la liidaba ha ahaadee sharaf buu leeyahay asagaa la raadiyaa yaa taraawiixda ina tujinayaa la leeyahay dadku markay gad noqdaano xaafid laga waayo haddii lasoo helo qof xaafid ah kaasaa la hormariyaa ilaah baa kor ugu qaaday kitaabka ilaahay wuu ku dhigaayo hoos buu ku dhigaa wa in allaale intaan ku dhaqmin wa intaanan baranin jaahiliin markaa ka ah xadiidku wuxuu ku yimid baa la yidhi ninka naafic lagu magacaabo ayaa wakhtigii cumar ibn khadaab xadiidka wariyey xadiidka wariyey ilaa cumar baa xadiidkaa wariyey ayaa wuxuu ku arkay baa la yidhi naaficoo maka intuu ka soo tegey meel buu kula kulmay oo maka banaankeeda ah dabcada makii madiina u dhexaysa war naaficow reer maka yaad naga soo tagtay buu yihi cumar intuu naxay markaasuu yidhi waxaan uga soo tegay nin magaciisuu sheegay hebel baan uga soo tegay oo hebelku waa kuma waa mawle hebel ahoo aan la xoreeyey addoon buu ahaayo waan xoraynay cumar wuu yaabay wuu xanaaqay markaasuu dhahay makaasaad uga soo tagtay ee makaakeeda sayd uga soo tagtay qof mawlo ah waa ninka ugu xafisan kitaabka qur-aanka uguna uguna uguna yaqaan buu yidhi ugu aqoonis badan fadaa'isha qaar baa dhaxalka ku fasiray qaarna waxay ku fasireen wuxuu aad u yaqaana axkaamta qur-aanka markaasuu cumar xadiiskan akhriyey radia allahu tacaala canhu wuu qancay mawlaa lagu soo dhaafay addoon la xoreeya lagu soo dhaafay magaaladii oo dhan buu gacanta usoo geliyey maamul intaan ka soo noqonay lee waa ninka ugu qur'aan badan waa ninka ugu qur'aan akhrin badan waa ninka ugu xaafidsan waa ninka ugu sarreeya xagga axkaamta qur'aanka darashadeeda markaasuu cumar xadiidkan akhriyo wuxuu yidhi ina alnabiya qaal ina allaha yarfacu ilaahay wuu ku korqaadaa oo wuu ku sharfaa bi haada alkitaabi kitaabkan ee kan ah aqwaaman qoomyaalo ha aadee sharafta uu leeyahay fiiri iyo meeshii ilaahay gaarsiiye muxuu ku gaaray kitaabka alle muxuu ku gaaray diinta alle muxuu ku gaaray qur-aankii ilaah subxaanah wa tacaala wayadacu bihi aakhariin kuwo kalena ilahay hoos kugu dhigaa rawa muslim baa xadiidkaa wariyey wacan ibni cumar radia allaahu canhuma can ilnabiy sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa xasada xaasidnimo ma jirto kamashaa la yidhaahdaa midaan xaasidnimadii caadiga ahayd ma aha xaasidnimo waa inaad tamanido qof nimca ah haysta inay intay kasoo tagto adi kuu timaado soo maaha sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamayaa oo markaa la leeyahay xaasidnimada la tilmaamayo xaasidnimada la tilmaamayo waa majeersi ama kamasho waa inuu qofku yidhaahdo allow yaa kaasoo kale kaa dhiga kaasoo kale yaa kaa dhiga ninka is yidhaahdo ayaa loola jeedaa intaasoo kale uu yidhaahdaa loola jeedaa laa xasada kamasho ma jirto ama majeelsi ilaa fitnatayn laba dhexdooda maahane laba waxyaabood baad dhihi kartaa ilaahu kaasoo kale yaa kaa dhiga inaad qofka xasida iska daaye ilaahayow kaasoo kale yaa kaa dhiga xataa ma dhici karto waa muhiim ilaa laba qofood baa la ogol yahay ilaa laba qofood ayaa markaa la ogol yahay ka koowaad rajulun waa nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyey ama uu baray alqur'aana qur'aanka fa huwa yaquum waa ku istaagayaa bii qur'aankii aanaa alleyl wa aanaa annahaar saacaadka habeenkii iyo saacaadka maalintii waa istaagayaa waa ku tukanayaa wuu aqrinayaa kaasoo kale ilaahu yaa kaa dhiga waad dhihi karta inaad farqaniinto ka labaad waa rajulun waa nin aataahu allaahu maalan ilaahay hanti siiyey uu bixinaya aanaa'a alleyl wa aanaa'a annahaar habeen iyo maalin saacaadkooda muttafaqun calayh wal aanaa asaacaad baa loola jeedaa saacaadka habeenkii saacaadkii maalintii ayuu bixinayaa wa can ilbara bin caazibin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rajulun ninbaa wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya suurata alkahfi suuratlkahf buu akhrinayay suuratlkahfi ayuu akhrinayay wa cindahu farasun agtiisa faras ayaa ahaa marbuutun ku xiran ku xiran bishar wuxuu ku xirnaa wuxuu ku xirnaa ah. faras faraska wuxuu ku xirnaa macnaha bishaanayn xarig buu ku xirnaa macnaha xarig ayuu markaa ku xirnaa eh, xarig ayuu ku xirnaa faraskii fataqashathu waxaa dabooshay taqashathu saxaabatun daruur baa soo dabooshay macnaha daruur baa intay timid soo harisay oo korkiisii dabooshay fajacalad waxay guda gashay daruurtii tadamuu inay soo dhadhowaanayso wa jacala farasuhu faraskiisiina wuxuu guda galay yanfiru minha inuu ka cararayo inuu ka ordou ka cararaayo falamaa goortii asbaxa u waabaristay ata nebi nebi uu u tegay sal alla calayh wasalam fadakara dalika lahu arrintiibuu u sheegay suuratu lkahf baan xalay akhrinayay daruur baa marba marka ka dambaysa na soo daboosho nasoo soo hareerayso noo soo dhowaataa faraskeygii wuu fakfakanayey oo inuu baxsaduu ku sigay ee kawa rasuulka ilaahayow fa qaala rasuulku wuxuu yidhi tilka sakiina waa xasilooni xasilooni bay ahaydoo kaasi asakiina waa sakiino oo tanasalat u soo degtay lilqur'aani qur-aanka تنزل للقرآن متفق عليه الshafru bfatxi shini mucjam wata muhmala alxarigaan loola jeedaa sakiino qolaa waxay ku fasireen waa malaa'ig sakiino la yidhaahdo oo qur'aanka usoo degtada amase xasilooni iyo degganaan oo qur-aanka kusoo degaysay ayay markaa ahayd inaad sii wadaa fiicnayd baa la yiri wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri qaala rasuulu ullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qara'a qofkii akriya xarfan hal xaraf oo min kitaab illaahi ilahay kitaabkiisa ka mid ah falahu xasana xasanuu ku leeyahay xasana uga sugnaatay waalxasanatu hashii xasanana bicashri amhaaliha todolaadkeedaa la abaalmariyaa hal xaraf qur-aan haddaad akhriso xasanaad ku leedahay halkii xasano tobanlaad baa lagu siinayaa laa aquulu oran maayo madahayi buu dhahay nebiga aliflaamiin ayaa xarfun xaraf ah alif aliflaamiin waa xaraf oran maayo walaakin alifun xarfu walaam xarfu wamiimun xarfu aliftu waa xarf laamku waa xarf miimku waa xarf alif laamiim haddaad dhahdo meeqaad haysataa meeqaad haysataa alif laamiim keliya markaa dhahda walidaalika alkitaab uma gudbin walidaalika alkitaab ma dhihin halkii xasano toban buu ilaahay ku abaalmariyaa alif laamiim waa soddon xasanaad soddon darajuna kugu siin subxaana wa tacaala dalika alkitaab hadaad ku darto huda lilmuttaqiin haddaadan ka tegin aladiina yu'minuuna bilgayb wayuqiimuuna asalaa wa mima rasaqnaahum yunfiquun meeqaan maraynaa walaalayo meeqaan joognaa ama aan helnay oo xasanaad iyo wanaag ah qur-aanka waa ka haajirnaa qur-aanka waa laga tegay akarkeena qur-aanka ma akhrino in yaraa rabbi u naxariistay mahana subxaana wa goormaa qur-aan la akhriyaa adduunkiyaa muxuu nagu noqdayba sidii aad u raadinaynin u daba cararayn waxna kama hayno maantoo dhan arji qor maantoo dhan shaqa raadi maantoo dhan eh, warqad laguu soo diray boosto ka soo bixi maantoo dhan wax ka jawaab maantoo dhan wax dir ilaa qiyaamo ka dhacdo saasle baa ku jiraynaa ilaa aakhiro laga gaaro warqad qoritaan iyo way soo dhacday iyo way sii dhacday iyo way ku kor dhacday iyo way dhacdaydaanu intaan ku jirno ilaa subxaana wa agtiisa kheyr laga gaarayaa malaha u ari jiray dadka qur-aankuu fari jiray dadka qur aanku dad ku dadaalo dhihi jiray sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qofku siiyaa halkii xaraf ee qur-aana u akhriyo cashra amhaaliha tobolaabkeeduu ilaahay ku abaalmariya subxaana wa tacaala tobolaabkeed ayaa markaa la siiya rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina aladii midka laysa fii jawfihi xabadkiisa iyo gudihiisa shay-un uusan ku jirin oo min alqur'aan ah kalbayti kharibi guri kharaab ah oo kale waay rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix magaaladii markii laga kala yaacay weli magaalada ma tagtay guri inta ka guri ay ku dhalay iyo guri bisada ee ag joogta iyo guri asagoo dhan caracara ku dhashay iyo waa guri qof joofkiisa aan qur-aan ku jirin ma tagtay magaalada markii hagaagtay oo villooyinka la dhisayo kulli ubaxay waxyaabaha lagu sameeyey ama wadamada kaleba qaarkood ninka qur-aanka yaqaana saasoo kaleo qalbigiisu yahay saasuu markaa la tilmaamaya laakiin culimada aarkooda waxay xadiisku waa daciif waan cabdulahi bni camar ibn alcaas radia allahu canhuma can nabiyi sal alla alayh wasalama qaala wuxuu yihi nebiga yuqaalu waxaa loo oranayaa lisaaxibi lqur'aani saaxibu lqur'aanka waa maalinta aakhiree iqra wartaq aqri ee kor iqra aqri qur'aanka wartaqi kor usii soco waratil u aqri oo kala dhig dhig kamaa kunta turatilu saad u ahayd saad u kala dhigdhigi jirtay fi dunya adduunka adduunka marka la joogay saad u kala dhigdhigi jirtay oo kale tartiil ah oo tajwiidin ah oo la kala qurxiyo oo la kala jiirjiido qur-aanka u aqri fa ina mansilataka booska aad degaysid waa cinda aakhiri aayatin aayad midda ugu dambaysa agteeda taqra'uhaa aad akhrinayso meeshay kaaga istaagtaa degi doontaaye saa markaa sameey waqaala xadiiun ee rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiun saxiix buu yiri baabu almr farid lays amra baabkeedii waaye ama amar lays laysamro bitacahudi qur'aani qur-aanka in lala balbalamo tacahud waxaa loola jeedaa in laga warhaayo qur-aanka macnaha inaan la iloobin qur-aanka oo la ilaaliyo iyo wataxdiiri digit digayo wataxdiir min tacriiqihi u banbixidiisa linisyaani ilowsho in qofka qur-aanka uu iloobo inuu u banbaxo waayo haddii la ilaalin waayo waa la hilmaamayaa wacan abi muusa can الnabiy sal اllah alay wasalam qaal tacaahaduu ilaaliya ka warhaaya hada alqur'aana qur'aankan ee kan ah fawaladii macbuudkii nafsu muxammadin muxamed naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye lahuwa asagu ashaddu waa kaga daran yahay waa kaga daran yahay tafallutan fakasho min alibili geel oo fii cuqulihaa dabarkiisa ku jiray geel jilib xirkeedii marka laga furo markay baxsanaysaa geelkuu soconaya geel uu waxyar dareemo uu iska istaagayaa laakiin maalintii luqtiina inay wax yar ka hakiyaan uu dareemi waayo horuu u soconayaa marka ka warhayo qur-aanka ilaaliya qur-aanka geel dabarka laga furay wuu kaga fakasho yahay xaqiiqdii waana sidaa toddobada maalmood ee gabadhu dhiigu qabto haddaysan akrinin maalinta sideedaad ay qubaysato habeenka sagaalaad un bay leedahay dugsiga markay timaado waa mashaakilkiisuu leeyahay sidaa darteed baa mar walba waxaa la rabaa inaan aada ugu dadaalno aan mar walba aada ugu dadaalno oo qur-aanka akhrintiisa aan ka warhayno oo mar walba laga warhayo ilaah subxaana wa tacaala ayaa laga baryay inuu qur-aanka qalbigaaga ku sugo iyo arrimooyin badan oo noocaas oo cali bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi inamaa mahalu saaxibi alqur'aan qofka saaxiibulqur'aanka tusaalihiisa ka mahali idili waa sidii geel oo kale geelkaasoo geelkaasoo mucaqalatin la dabray la jilib xiray in caahada hadduu ilaaliyo calayhaa dusheeda in caahada calayha hadduu ka warhaayo waayo macnaha macnaha qur-aankii buu ka warhaayo ilaaliyey ama geelii dheh hadduu ka warhaayo in caahada calayha ka warhaayo ou ilaaliyo amsakahaa wuu haysanayaa wa in atlaqahaa hadduu furana dahabad way tegaysaa muttafaqun calayhi haddii kale wuu iska baxayaa geeli haddiise uu ilaaliyo wuu ceshanayaa marka qur-aankii saasoo kale waayee ka warhaaya baabu istixbaabi taxsiini sawt codka oo la qurxiyo suntii baabkeedii waaye bilqur'aani qur-aanka in cod fiican oo taxsiinsan lagu aqriyo iyo wa talabi alqiraa'ati aqrinta in laga dalbadoo laga codsado min xasani iyo wa talabi min xasani asawti cod wanaagga ama qof codkiisu wanaagsan yahay iyo waistimaaci lahaa in la dhagaysto qur-aanka marka uu qof cod wanaagsan leh aqrinayo dadku aad bay ugu qushuucayaan laakiin marka la dibiyo la yidhaahdo waxaa suuragala ah qofka inuusan ta'fiirba ku samaynin aayadaha cadaabka marka uu soo marayo qofka qiraa'adiisu wacan tahay codkiisu fiican yahay qur-aanka tajwiidinaya kala dhigdhigaya meelaha istaagga ku istaagaya dadku aad buu u khushuucinayaa wax badan oo ta'fiir buu samaynayaa sidaa darteed baa qur-aanka waxaa la istixbaabiyaa cod qurxoon in akhriyo iyo in laga dalbado qofka sawdka wanaagsan ee yaquul asagoo dhahaya maa adina allaahu ilaahay ma fasaxin oo uma idmin lishayin shay maa adina linabiyin intuu nebi u idmay waa xasini sawti cod wanaagga yacni wuxuu ula jeedaa macnaha yatadan bilqur'aani qur'aanka inuu ku cod wanaajiyo macnaha yujharu bii inuu lala jahro oo qur-aankii uu la jahro muttafaqun calayhi macnaa uu yidhi adina allah ay istamaca wuu maqlay oo wuu dhegaystayo wuxuu ilaahay fasaxay uu dhagaystay ma jiro wahwa ishaara ila rida waalqubuul wa raadi ahaashay aqbalitaan ilaahi subxaanah wa tacaala qofka qur-aanka codka fiican ku akhriya codka ku wanaajiya ku laxan wanaagsan ku soo bixiya ilahay raali buu ka noqodaayuu ma jeclaa وcan abi muusى alashcari radi allah sala allahu calayhi wasalam qaala lahu wuxuu ku yidhi qaala lahu wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala lahu waxa uu ku yidhi wa abi muuse laqad uutiita waxaa lagu siiyey abi muusow mizmaaran cod oo min masaamiiri ali daawuud reer daawuud codkooda kamid ah muttafaqun calayhi allahu akbar habeen habeenada ka mid ah isoo mugdi meeshu ay tahay abi muuse masaajidka uu iska soo galay oo mar allaala markuu masaajidka soo galay qur-aan furfurtay asagoo qur-aankii akhrinaya nabiga soo maray sala allahu calayhi wasalam asagoo xaajaad iyo danooyin muslimiinta soo xaliyey cabac buu rasuulku dhegeystaysalaala markuu dhegeysto la kala tegay yuu subxii rasuulku yidhi abii muusow haddaad i arki lahayd buu yidhi xalay qiraa'adaadii markaan dhegaysanayay sida riwaayadata noosay tilmaami doonto haddii aad i arki lahayd abii muusow low ra'aytanii wa ana astamicu kalbaarixa xalay qiraa'adaadii aan dhegaysanayay haddaad imaqli lahaydaa wallaahi waxaa lagu siiyey cod codadka aala daawuud ka mid ah nebi daawuud aad wa aad macaana zabuur markuu akhrinayo kitaabka zabuur xaadaa ku istaagaysa shimbir way istaagi jireen walaalayaal nebi daawuud markuu kitaabka zabuur akhrinayo shimbir dhaqaaqi jirtay ma jirto walaqad aataynaa daawuuda mina fadla yaa jibaalu awidii macah waatayr birii waxaan dhahnay ku celceliya tasbiixda mar allaala markuu tasbiixsanayo xataa way ka daba akhrinayaa nebi daawuud calayhi salaam wallaahi waxaa lagu siiyey cod codadka nebi daawuud ka mid ah reer daawuud codkooda reer daawuud codkoodaa lagu siiyey abi muuse markaasaa intuu farta dhexda ka qaniinay wuxuu dhaha yaa rasuul allah animaa ogaa wallaahi haddaad ogaan lahaa soomaa in nebi maxamed i dhegaysanayo waa sii qorxin lahaa mirdhaxyaan u samayn lahaa waa sii taajin lahaa codkan cod ka fiican baan soo bixin lahaa buu yiri laakiin anaa ogaa allahuma animaa ogaa inuu nebi maxamed i dhegaysanaayo wallaahi haddaan ogaan lahaa waa ka dari lahaa buu yiri nabi muuse calayhie abi muuse radia allaahu canhu waa kasii qurxin lahaa saan u aqrinaayo waa kasii mirbaxayn lahaa taaj iyo qurux iyo waxaan u samayn lahaa mirbaxyo kale iyo cod kale oo fiican buu yiri radia allaahu tacaala canhu marka waxaa lagu cod baa lagu siiyey oo masaamirta reer daawuud ka mid ah wa fii riwaaya limuslim ana rasuula allaahi qaal wuxuu ku yidhi lahu abi muuse low ra'aytanii haddaad i arki lahayd abaa muusow wa ana astamicu anigoo dhegaysanaya liqiraa'atika qiraa'adaada qiraa'adaada haddii aad ogaan lahayd inaan akhrinayo way ku farxad gelin lahayd waayo macnaha way ku farxad gelin lahayd buu ula jeedaa albaarixata xalay kale ayaad akrinaysay wacan bara bin caazib radia allahu canhuma qaala samictu nabiy baan maqlay qara'a aqriyay fi lcishaa'i salaad cisho ah bittiini wazaytuun bittiini wazaytuun waa suuratu tiin rasuulka oo suuratu watiin ku aqriyey salaad cisho famaa samictumu axadan axad axsana sawtan minhu kacaytutu ma maqlin axadan qof oo axsana sawtan minhu ka cod fiicnaa rasuulka sala allahu calayh wasalam aad buu cod qurxoon ugu aqriyey qiraa'ada marka la akrinayo qur-aanka codkaa lagu qurxiyaa walaalayaal khaastan marka dadka salaadaha la tujinayana way kusii fiican tahay muttafaqun calayhi wa abi lubaabata bashiir bin cabdilmundir ana nabiya sal allahu calayh wasalama qaal man lam yataganna qofkii aan ku luqaynin bilqur'aani qur'aanka falaysa minaa naga mid ma aha asaa fasiri doona rahu awdaad biisnaadin jayid wamacnaa yataganna yuxsanu sawtuhu bilqur'aan waa inuu codka ku qurxiyaa qur'aanka hinaa inta badan heesaha la yidhaahdaa heesaha waad arteen asagoo bakti ah oo faa'iido aan lahayn baa la jiidaa qaar baa mida gabdhaha qaarkood fanaaniinta heesa mar allaala markii ay cabaar waxaan waxaad arkaysaa inay codka aada u jiido ilaa indhuhu ay habadu tagaan ilaa aada mood inay wadnuhu bannaanka imaanayaan wax nacmad ilaah kusoo soo dhacaysa wax shaytaan ka dambeeya qur-aanka qofka akhrinaya fiiriya walaalayaal habka uu u dhaqminayo isuu u jiiday isuu u madahayo isuu u istaagay isuu neefta u celayo isuu gadaal intuu ugu noqdo haddana soo bixinaya qofka inuu sidaa yeelo qur-aanka man lam yataganna bilqur'aan qofkan cod wanaagsan qur-aanka ku aqrinin falaysa mina naga mid ma ahan ayuu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala lii nabiy nabigaa wuxuu ii yidhi iqra' calaya alqur'aan qur-aanka korkayga ku aqri qur-aanka igu kor aqri faqultu waxaan iri yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow aqra'u calayka ma korkaagaan ku aqrinayaa aqra'u ma aqrinayaa calayka korkaaga maan qur-aan ku aqrina wa calayka unzil korkaagaaba lagu soo dejiyaaye adigoo adiga isagoo adiga laguugu soo dejiyo ma ani kugu akhrina qaala rasuulku wuxuu dhahay innii anigu uxibu waxaan jeclahay an asmacahu inaan ka dhagaysto min hayrii hayrkayga qof aan aniga ahayn inaan ka dhagaysto ayaan qur-aanka jeclaan lahaa faqara'tu calayhi waxaan ku akhriyey buu yidhi ibni mascuud rasuulka korkiisa suurata nisaa suurata nisaa suurata nisaa baan ku akhriyey xataa ji'tu ilaa aan imid oo aan soo gaaray ilaa iidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida ilaa ayadda aan soo gaaray fa kayfa sideeday xaaladdu noqonaysaa say arrintu noqon doontaa idaa ji'naa haddii aan la nimaada min kulli ummatin ummad dhammaanteed bishahiidin markhaati aan u keensano waji'naa aan kula nimaada bika adigoo nebi muxamed ahma calaa haaulaa'i kuwan korkooda shahiidan adigoo markhaati ku ah war maalinta laysku markhaati wacdo maalinta ummad kasta markhaati loo keesto say arrintu noqonaysaa qaala rasuulku wuxuu yidhi xasbuka alaan iska jooji xasbuk jooji alaana hadda xasbuka alaan muxuu ula jeedaa xasbuka alaan ay manaha iska jooji intaasaa kaafi ah waaye faltafadtu ilayhi waan milicsaday rasuulka saasaan u fiiriyey fa iidaa caynaahu tadrifaani indhihiisaa biyeynayey sala allahu calayhi wasalam fa idaa waaba asagoo caynaahu indhihiisu tadrifaani ay tifkhayaan macnaha ay biyo ka da'ahayaan waa oynoyaaba rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofka codka qurxoon qur-aanka ku akhriya tadabur fiican ayuu qalbigaagu geliyaa saa darteed baa in badan waxa haboon qur-aanka dhagaysigiisa in la badiyo ta'hiirka markaad akhrinayso iyo marka aad dhegaysanayso wuxuu ta'hiirku aad u badan yahay markaad qur-aanka dhagaysanayso saa darteed buu ilaah yidhi wa idaa quri'a alqur'aan faastamicuu lahu wa ansituu lacalakum turxamuun qur-aan la akhrinaha kuqeeqare raariciya aamusa shibbahaad waa ilaahi subxaana wa tacaala waladii naxariisanaa nebi maxamed sal alla calayh wasalam tawaaduciisuu xadiisku tilmaamayaa aada buu u tawaaduc badnaa rasuulkeena sababtu waxay tahay arday ardaygiisa kamida wuxuu leeyahay qur-aanka igu kor akhri igu aqri markaasuu oynayaa sala allahu calayhi wasalam aniga macallinaan ahay iyo intaan ka baxay iyo daaci baan ahay iyo intaan ka waxay iyo dadkiisna iskala waweynaysiiso looma baahna waxaa la rabaa ardaygaaga inaad tusin karto heerkaad ka taagan tahay ardaygaaga inuu ogaan karo inaad aad yaad u ixtiraamayso ardaygaaga inuu ogaan karo heerka tawaaduca aad ka taagan tahay laakiin ana ana ana ana inay noqoto ma wanaagsana see kugu aqriyaa buu dhahay wacalayka unzil adaaba lagugu soo dejiyaaye qofaan ani ahayn baan jeclahay inaan ka dhagaysto ibni mascuud isla markii wuu bilaabay suuratu nisaa buu furfurtay ibni mascuud cini wuxuu ahaa arday aad yaad qur-aanka u yaqaana wuxuu ahaa arday aad yaad u cod wanaagsan sidaa darteed ba ayadoo taariikhda waxay tilmaantaa habeen habeenada ka mid ah masaajidka oo mugdi ah asagoo isaga jooga in cabnebiga abuubakar iyo cumar inay meesha soo ag mareen asagoo qur-aan akhrinaya ibni mascuud saxaabada dad cajiib badan bay ahaayeen habeenkii qur-aankaasay kusoo jeedaan turub iyo fisqii bakti baan kusoo jeednaa saa darteed baa cabdullaahi ugu dhallinyaro ah masaajidkuu ku jiraa rasuulku waa ag fadhiistay sala allahu calayhi wasalam waa mugdi laakiin qur-aankaa lagu iftiiminayaa mar allaala markuu qur-aanka akhriyey uu dhammeeyey yuu rasuulku wuxuu yiri baa la yidhi qof allaala qofkii jecel inuu qur-aanka u aqriyo asagoo rabbi ah oo qoyan sida uu ku soo degay calaa lisaani muxamed uu ugu soo degay falyaqra' biqiraa'ati ibni ummi cabdi waa cabdullaahi bni mascuud markuu qur-aanka dhameeyeybaa taariikhda waxay tilmaantaa inuu gacmaha kor u taagto ilaahay baryaayo rasuulkana ula sal tucta weydiisa ha lagu siiyee sal tucda weydiisa ilaahay waa ku siinaa subxaana wa tacaala weydiisa ilaahay waa ku siinaa weydiisa ilaahay wuu ka aqbalayaa in shaa allah saa darteed buu nebigu ka tegay markii dambe sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi bni mascuud waa taqaanaan walaalayaal waxaa la yidhahdaa waa ninkii ugu horeeyey ee rasuulka kadib qur-aan la jahra qur-aan la jahra ee kor u qaada buu ahaa cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu alraxmaan callama alqur'aan khalaq alinsaan callamahu albayaan markay soo degtay alla ilahee gaaladu baryahaan waxma maqline in lasoo maqalsiiyo ku ficneed buu yiri war iska dhaaf cashkar ariiqiisan dib ku gaarsiinine mayuu dhahay hidaaya arrin danteyda nafteyda ku jirtaan raba inaan gutee wuu baxay kacbaduu tegay mala'dii quraysheed abiijahal kaafiriintii oo saa u buuxa intuu dhagaha faraha gashtay yuu coddheer ku dhawaaqay alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan dhagahay ka garaaceen asoo say muu akhrinayay saabi'a qabta bidciga qabta say bud iyo haraati iyo feer ugu wadeen asoo dhiig ka qobanayo nabiga u yimid sal alla calayh wasalam waxaanaan kuu diidaya buu yidhi intaanan kuuna nacaayay rasuulka alla ma laabtaa weeye <laughs> ma laabtaa haddana ma kusoo kor akriya qiso dheer bay ahayd almuhiim walaalayaal qur-aanka qur-aan mucjis ah oo qiimo badan waaye rabbi subxaana watacaala qofkii cibaadahaan ugu dhowaadanaa khayr iyo barakuu markaa gaarayaa baabu fi lxafi cala suura cala suwar iyo aayaad makhsuusa ayaanu geli doonaa rabbi idma subxaana wa tacaala balse meesha inoo joogta caawa bilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala